bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الcbd الجamiع xafidh اllah taعalى وracaahu alxadiiث الثالث cشhr alxadiidu athalith cashar xadiidka saddex iyo tobnaad waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiidan fi axkaami albaaligaat xadiidkii saddex iyo tobnaad ayaan soo gaarnay wacan mucaadata raximaha allahu qaalat sa'altu caaishata radia allahu canha faqultu maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa faqaalat axaruuriyatun anti qultu lastu bixaruuriyatin walaakinii as'al qaalat kana yusiibunaa dalika fanu'maru biqadaa'i alsawmi walaa nu'maru biqadaa'i alsalaa rawaahu albukhaariyu wamuslimu wallafdu limuslim wacan mucaadata waxaa laga wariyey raximaha allahu tacaala taabiciyad bay ahayd qaalat waxa ay tiri sa'altu caaishata ishata caa su-aalay radia allaahu canha faqultu waxaan idhi maa baalu lxaa-idi xaa-idka haweenta xaydka qabta shanigeedu waa maxay taqdi sawma soonka ay u qadaynaysaa walaa taqdi salaata salaada aynan u qallaynaynin fa qaalat waxay tiri caaisha axaruuriyatun anti xaruuriyad miyaad tahay adiga xaruuriya marka waa yacni khawaarij miyaa tahay waay asmaa khawaarijtu ay lahayd mid ka mida waay magacyaal almaariqa waa la yiraahdaa alkhawaarij waa la yiraahdaa alazaariqatu alibaadiyatu alxaruuriyatu magacyadaa faraha badan bay leeyihiin dadkan iyaguna yani calaamada aada ugu waaweyn oo ay day lahaayeen waxay ahayd eh, dadka muslimiinta ah oo ay gaalaysiiyaan qof xaqiiqatan aan gaal ahayn oo ay markaa gaalaysiiyaan xaaskiisa ka kaxaystaan oo axkaamtii gaalada ay kula dhaqmaan eh, waana arrin khawaarijtu ay qabi jireen sida alimaamu shaatibi kitaabkiisa al ictisaam oo ugaga hadlay waadna dareemeysaa yani hadda lafteeda qolyaha manaahijta qabe atakfiir walhijra la yiraahdo sidaas iyago laftooda u dhaqmaan ayib calaamada kale ahlu cilmiga qaarkood ay ku sheegeen khawaarijtu waxay tahay haddaad isaga khilaafto manhajkiisa ah iyo fikradtiis ah haddaa ku khilaafto qofka adiga ku gaalaysiinaya khaariji la yiraah oo bacdu salaf baa waxaa laga wariyey ibnu rajab sida uu fatxulbaarigiisa kusoo saaray in uu yidhi atadri alxaruuri maymuun ibnu mihraan inuu ahaa baan malaynayaa wuxuu yidhi atadri ma garanaysaa buu yidhi man alxaruuriyu alxaruuriyu man idaa khaalaftahu kafarak wastaxalla damaka xaruuriga waa qofka haddii aada khilaafto ku gaalaysiinayo dhiiggaagana bannaysanayo ayib marka waxay leedahay caaisha radia allahu canha adii xaruuriyad miyaa tahay macnuhuna marka waxaa weeyaan laba arrinba way noqon kartaa mid waa tanaduca iyo xadgudubka iyo quluwiga ay diinka ku sameynayaan yaa wuxuu keenayaa marka salaadihii ka tegayna inay soo qalleeyaan maadada labaadna ibnu xajar baa sheego waxa ay tahay iyaga sunnada nebiga sala allahu caleyh waalihi wasalam ma qaataan oo qur-aanka daahirkiisa unbay qabsadaan qur-aanka daahirkiisana de salaada in la oogo ayaa ku taallo haddii marka ay tukan weyso hawaanteed waxay noqonaysaa marka in ay salaadii laga rabay weli ay baaqi ku tahay oy soo qalleyso laakiin waxaa la yaab leh Eh, inay salaada ka tagta lafteeda marka ay xaydka ku jirto xaggee ka qaateen sunnada unbaa sheegtay sunnada unbaa sheegtay ayb marka waxay leedahay xaruuriyatun anti adiga xaruuriyad miyaa tahay oo meel xaruuraa la yiraa bay isku aruursadeen eh, intaanay cali la dagaalamin halkaabayna dadka muslimiinta ee eh, maraya iyo ay ku layn jireen caruur iyo dumar iyo dad waaweyn intaba qultu waxaan iri bay tiri lastu bixaruuriyatin xaruuriyad ma ahi aniga lastu ma ahi bixaruuriyatin xaruuriyad ma ahi walaakinii as'alu laakiin waan su-aalayaa waxun baan weydiinayaa qaalat waxay tiri kaana yusiibunaa dalika arrinkaa waa na asiibi jiray xaydka fanu'maru waxaa nala amri jiray biqadaa'i sawmi soonka qadihiisa walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaa'i salaati salaada qallaynteeda laakiin nalama amri jirin maadaama nebigu ka tegay salaada soo qaleynteeda inuuna amro ka tegistiisaas marka waa xujo iyo daliil innaga marka soonkana soo qa inaan soo qalaynaa nala amri jiray salaadana nalama amrin rawaahu lbukhaariyu wa muslimun walafdu limuslim fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana almar-ata haweeneyda taqdii way qalaynaysaa maa faata wixii ka tegay oo min siyaami ramadaana ramadaan soonkiisa ah fii ayaami xaydihaana uga tegay maalmaha xaydkeeda dhexdeeda bikhilaafi salaati salaada marka way khilaafsan tahay falaa taqdiiha ma qalaynaysa salaada wa fiihi waxaa kaloo ku sugan xadiidkan ana alaxkaama asharciyata axkaamta sharciga ah qad ta'tii inay timaado ayaa la arkaa calaa khilaafi maa shay khilaafkii korkiis inay ku timaado yadunuhu ou malaynayo alqaa-isuuna kuwa wax qiyaasayo leanna qofka wax qiyaasaya waxau dhihi lahaa soonkuna waa cibaado badani ah salaaduna waa cibaado badaniya haddii soonkii la qaleeyey salaadiina ah ha looga qiyaasto ayuu isdhihi lahaa qofka qaa-iska ee wax qiyaasayo <coughs> marka mararka qaar de sharcigu wuxuu ku imaanayaa lixikmatin maa xikmad ayuu darteedba wuxuu ugu imaanayaa annaga ama aan la garan karo ama aan la garan karin ayaa wuxuu ugu imaanayaa sharcigii waxa uu malaynayo qofka wax qiyaasayo fa yajibu waxaa waajibayo alistislaamu hoggaansan lisharci loo hoggaansamo ayb ayaa waajibaya wa tarku tanaduci iyo guluwiga iyo xadgudubka oo laga tago ku xeel dheeraanta zaa'idka ah in laga dheeraado laga tago ayaa markaa waajib noqonayso khulaasada marka xadiidkan waxaan u keennay waxay tahay haweentu inay eh, maalmihii xaydka uga tegay soonka ramadaan inay soo qalaynayso laakiin salaadihii iyadoo xayd qabta ka tageen ma soo qalaynayso alxadiidu araabic cashar xadiidka afariyo tobnaad wacan anasin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal isnacuu kula shayin ila nnikaax rawaahu muslim wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu isnacuu sameeya kulla shay-in shay dhammaantii ku sameeya haweenta oo istimtaacii iyo mubaasharadii iyo dhunkashadii iyo waxaa dhan ku sameeya ila nikaaxa galmada marka laga reebo ha u teginina haween xayd qabto ha jimaacinina ha u galmooninina ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana alxaaida ida xaa-idku laa yujaamicuhaa zawjuhaa ninkeeda ma jimaacayo waqad qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wayas'aluunaka can ilmaxiid waxay ku su-aalayaan xaydka xaggiisii bay kaa su-aalayaan amase meesha uu dhiigga ka socdo xaydkii bay kaa su-aalayaan qul waxaa tiraahdaa huwa isagu adan dhib weeyaan waa najaas wasakh factasiluu ka dheeraada annisaaa haweenkii ka dheeraada filmaxiidi meesha dhiigga ka socdo waa daraf miimi ah waa meesha dhiiggu uu ka socdo ka dheeraada ay ictasiluuhuna ka dheeraada fii makaani alxaydi xaydka booskiisa ka dheeraada falaa tujaamicuuhunna ha jimaacinina waayo macnaha wanikaaxu nikaaxa filxadiidi xadiidka dhexdiisa ku sugan oo isnacuu kula shayin ila nikaax waaye aljimaacu waa jimaaca ayaa laga wadaa fa yutlaqu waa la idlaaqaa cala alwad-i baa lagu idlaaqaa galmada wa cala alcaqdi caqdina ereyga marka hadda xadiidku waa jimaaca laga wadaa galmada laakiin sidiisa ereygan annikaax waxaa lagu idlaaqaa cala alwad-i jimaaca galmadaas wa cala alcaqdi iyo caqdiga marka la sameynayo caqdiga nikaaxa la guntayo gabadha la guursanaya weligeeda iyo ninka guursanaya intay isu yimaadaan iyo markaatidii caqadka ay sameynayaan wa huwa isagu hunaa meeshan alwad-u weeyaan oo hadda caqad looma jeedo oo naagta iyadoo xayd qabto caqdi waa loo waa la guursan karaa laakiin ma loo tegayo nikaaxa marka halkan waa in loo tagaa la diidayaa wa taxriimu wad-ihaa iyada wad-inteeda ugalmooshadeeda xaaraantinimadeeda yamtaddu waa sii soconayaa oo waa sii taagmayaa waa fidsamayaa ilaa an yanqatica ilaa uu ka go-o canha iyada xaggeeda addamu dhiiga ilaa uu dhiigga ka go-o inaan loo tegi karin oo in loo tagaa inay xaaraam tahay waa sii soconaysaa wa tatadaharu ooy haddana ka dahaaro qaadato minhu xaydkii ay ka dahaaro qaadato biliqtisaali ay uga dahaaro qaadato qubaysi ow amase bitayamumi tayamum cinda fuqdaani ilmaa biyo weytadeeda agteeda markii biyo la waayo ow amase tacaduri isticmaalihi biyihii isticmaalkooda markii ay cudurdaar ou galo oo aan la isticmaali karin ow naxwihi ama wixii la mid ah agteeda kamaa qaala tacaala siduu alla u yiri factazilu nnisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa yadaharna ilaa ay ka dahaaro qaataan ha u dhowaaninina calaa qiraa'ati man la aqrinayo axad qiraa'adii qara'a aqriyay haakadaa sidaa uu aqriyay xarafkan yadaharna aqriyay wahiya iyaduna qiraa'atun waa qiraa'o mutawaatiratun mutawaatira a sabciyatun oo toddoba qiraa'aadka mutawaatirka waa tobane kuwa sabciyaday haddana tan kasii mid tahay ayb toddobada iyo saddex kaloo lagu daray yaziid bnu lqacqaac iyo eh, khalaf alcaashir iyo eh, iyo yacquub alxadrami ayb wa macnaaha macnaheedana yadaharna waxaa loo jeedaa yatadaharna ilaa ay ka dahaaro qaadanayaan iyaga ficilkooda ficilkoodana waa inay qubaystaan marka taxriimkaasi waa sii soconayaa ilaa ay dhiiga uu ka go-o oo haddana ay ka qubaystaan hadday biyo waayaan ama biyo aynan isticmaali karinna ay tayamumsadaan markaabuu u tegi karaa ayb fa idaa tadaharna hadday dahaaro qaataan faatuuhuna min xaysu amarakum ullah hadday daahir noqdaan uga imaada meeshii alla idin amray waqad naqala jamcun jamac wuxuu soo guuriyey min alculamaa ee culimada ka mida alijmaaca ijmaac buu soo guuriyey calaa dalika arrinka oo haweenta u tagmadeeda iyo galmadeedu markay xeydka uu ka go-o inay ku xiran tahay inay qubaysato wallahu aclam alxadiidu alkhaamisa cashar xadiidka shan iyo tobnaad wa can caa-ishata radia allahu canha marka xadiidkii hadda nasoo dhaafay waxaan kusoo ogaanay haweenta xaa-idka waa lagu istimtaaci karaa laakiin galmo ma banaana idan marka xaydku wuxuu xarimayaa in haweentii loo galmoodo wacan caaishata alxadiidu alkhamisa cashar wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ifcalii maa yafcalu alxaaju gayra anlaa tatuufii bilbeyti xataa tadhurii rawaahu muslim caaisha radia allahu canha waxaa laga wariyey waxay tiri qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slam ifcalii samee maa waxa yafcalu ou samaynayo alxaaju xaajiga wuxuu samaynayo hayra anlaa tatuufii laakiin inaadan dawaafin hayra anlaa tatuufii inaadan dawaafin marka laga reebo bilbeyti kacbada xataa tadhurii ilaa a ka dahaaro qaadato yacnii waxa xaajigu sameeyo dhan samee laakiin inaadan dawaafaynin kacbada ilaa a ka dahaaro qaadato ayb ood ka daahir noqo ilaa a ka daahir noqoto xataa taduhuriya ilaa a ka daahir noqoto rawaahu muslim xadiidkan marka meeshan waxaan u keenay waxay tahay haweeneyda xaa-idka waxaa ka xaaraam ah dawaaf waa ka xaaraam fiihi ana alxaa-ida xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan ana alxaa-ida haweenta xaydka qabto laa yasixu minha ka ansixi maayo xaggeeda adawaafu dawaaf bilbeyti kacbada la dawaafo ka ansixi maayo xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto ay xataa yanqadica canha damu ilaa uu dhiigga xaggeeda ka go-o watakhtasila ay ka qubaysato ka salaati salaada oo kale maxaa yeeley liana dawaafa dawaaf bilbeyti la dawaafo kacbada salaatun salaad waaye kamaa fi lxadiidi alma'thuuri xadiidkii lasoo guuriyey sida ku sugan caninabiyi sala allahu calayhi wasalam laga soo guuriyey marka weynta caadadka dawaaf waa ka xaaraan alxadiidu saadisa cashara xadiidka lix iyo tobnaad wacan cabdillaahi bni abi bakr bni xasmin ana fi lkitaabi aladii katabahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama licamri bni xasm anlaa yamasa alqur'ana ilaa taahir rawaahu malikun fi lmuwata wasaxaxahu bnu xibaan wacan cabdillaahi bni abi bakri bni xasmin waxaa laga wariyey ana fi lkitaabi kitaabkii aladii katabahu ou qoray rasuulullahi sal l slam nabiga licamri bni xasmin ou u qoray camr bnu xasmin ayib waxaa ku qornaa allaa yamasa inuunan taabanin alqur'aana aana qur-aanka ilaa daahirun qof daahira maaha cid kale inuunan taabanin ayaa ku qornayd rawaahu maalikun baa wariyey fi lmuwata-i wasaxaxahu ibnu xibbaan meeshan marka nebiga warqadii uu u dhiibay ee uu u qoray camr bnu xasmin ayaa layihi nebigu isaga waxma qori jirin marka isnaadu lkitaabati ilayhi qoridda in isaga loo tiiriya macnaha waxay tahay waa aamir waa amray hal isagaa yeeriyey waa amray marka keyrkiibaa qoray ayib macnuhu sidaas waa min baab waxaa weeyaan qatala alamiiru fulanan amiirkii hebel buu dilay isaga inuunan la baashirin baa dhacda laakiin amarkii uu bixiyey waayahay xadiidkanna meeshan waxaan u keennay waxay tahay haweenta xaa-idka ah inaynan musxafka ama qur-aanka aynan taabanin taabashadii haddii loo diidayna inay qaadaana waa la mid oo ma qaadi karto musxafkii mana taaban karto ayb qaala alimaamu alxaafidu abuu cumar yuusuf bnu cabdilbar raximahu llahu waxa uu yidhi fi tamhiidi uu ku yidhi waqad dakarnaa waxaan sheegnay ana kitaaba anabiyi sala allahu calayhi wasalama warqadii nebiga licamr bni xasmin oo u qoray ilaa ahli lyeman reer yeman oo ugu qoray fi sunani sunankana ku saabsan walfaraa iyo faraa-isha iyo wadiyaati iyo diyooyinka kitaabun waa kitaab kitaab waaye mashhuurun caan ah kitaab weeyaan mashhuurun oo caan ah la caan bixiyay oo aada caan u ah cinda ahlilcilmi ahlucilmiga agtooda macruufun la yaqaano yustaqnaa waxaa lagu deeqtoomaa oo lagu maarmaa bishuhratihi isaga caannimadiisa canil isnaadi baa looga maarmayaa isnaad isaga marka shuhradiisa ayaa isnaad in loo baarbaaro looga maarmayaa khaasatan saxaabada waa u laaban jireen marka khilaaf iyo ama ay wax xukumayaan iyo isagay u noqon jireen kownu marka saxaabada ay u noqon jireen inay asxaabta u noqon jireen iyo ahlu cilmiga agtooda mashhuur inuu ka yahay baa waxay kaa deeqaysaa oo looga deeqtoomayaa isnaad ayib waxaa looga maarmayaa marka isnaad iyo baxhintii ayib qowseynka marka shuruuxu lmuwada tamhiidka marka meeshaan kaga soo guuriyay waxay tahay mawsuucatu shuruuxi lmuwada oo qoladan marka ay daabiceen daar hajar isugu jiro tamhiidka iyo istidkaarka iyo qabaska iskor saaran juska toddobaad safxada lixaad waay ayb huma dakara ibnu cabdilbari dabadeed wuxuu sheegay asaaniida lilxadiidi asaaniid xadiidka usugnaatay buu sheegay fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana alxaa-ida xaa-idku wakada aljunubu waxaa lamida ah ninka junubka waalmuxdithu iyo midka weysada ay ka jabtay laa yajuusu lahum uma banaana iyaga masul musxafi musxafka taabashadiisa uma banaana wa xamluhu qaadidiisana uma banaana ayb wa qaala alxaafidu bnu cabdilbar waxa uu yihi raximahu llah walam yakhtalif maynan isku khilaafin fuqahaau lamsaari magaalooyinka waaweyn fuqahadooda bilmadiinati madiina iyo walciraaqi ciraaq washaami ku sugan iskuma aynan khilaafin ana almusxafa musxafka laa yamasuhu inuunan taabanaynin ilaa daahirun axad daahira maahne muxuu daahir ku yahayna calaa wuduu'in weyse korkiis ah ma ahani wa huwa qowlu maalikin waa qowlka imaam malik washaaficiyi wa abi xaniifata wاthawriyi wاlawsaaciyi waaxmeda bni xambal waisxaaqa bni raahuuya wa abi thawrin wa abi cubayd a-imadaas oo dhan qowlka ay ku tageen waay wa ulaai kuwana a lfiqhi walxadiidi waa aimada isku daray fiqhi iyo xadiid fi acsaar <clears throat> fii acsaarihim waqtiyadoodii wa qaala alxaafid ibnu rajab raximahu llahu waxa uu yihi fii kitaabihi kitaabkiisii uu ku yidhi fatxu lbaari fii kitaabihi wuxuu ku yidhi la dhihi jiray ama ku magacownaa fatxu lbaari e, sharxu saxiixi albukhaariy juska labaad safxada kow iyo labaatanaad dabcat lghurabaa fatxulbaariga marka ibnu rajabna waa leeyahay isagaa kaga horreeyey ibnu xajar ilaa janaa-is meelahaas uga dhintay waxna waa ka maqmaqan yihiin ibnu xajarna de marka isaguna fatxulbaari buu leeyahay oo dhamaystiran saaad ogtihiin fii haadihi lmas'alati mas'aladan wuxuu ka yidhi haadaa kan oo ah in qofka muxdidka ah aan weysada qabin ee ama junubka ah ama xaa-idku inuunan taaban karin qur-aanka qowlu jamaahiiri alculamaa culimada badankood qowlkooda waay waruwiya dalika waxaana kaa laga wariyey can caliyin cali wa sacdin sacd wabni cumar iyo ibni cumar wa salmaana iyo salmaan walaa yucrafu lahum loomana oga iyaga mukhaalifun wax ku khilaafay oo min asaxaabati ka mid a axad ku khilaafayo saxaabadii ka mida lama oga lama yaqaan marka arrinta waxaa weeyaan ijmaacay ku dhowdahay haddaanayba ahaynba ayb marka culimo dambe iyo waxyaabo ay ka fahfahmeen ama ama ay yiraahdeen dahaarada waxaa laga wadaa dahaarada macnawiga waayo ina almu'mina laa yanjus iyo de kaas macnuhu waxay tahay qofka mu'minka janaabe inay ku dhacdo ama xadath akbar ama xadath asqara inuu ku dhaco najaas korkiis u noqon maayo xadiidkaas uu ka hadlaya wailaa daahir inuu mar walba yahay ma aha leanna waxaa ku tusaya nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri tahaaratin buu yihi marka rasuulkay soo maraysay xaalad oo gayru tahaara uu yahay ayb bukhaarina sidaas aan sheegayo kale u keenay xadiidkaas ina almu'mina laa yanjus ayb oo qofka junubka inuu wax salaami karo iyo korkiisu najaas inaanu ahayn sidaasuu tilmaamaa kaasi qaarkoodna ay dhahayaan dahaarada waxaa laga wadaa midda weyn dahaarada waxaa laga wadaa midda weyne weyse la-aan waa layska taaban karaa iyana fahamkan saxaabadaa ka owleysa waxaasoo dhan ayb marka gabadha xaydka qabta waa inay iska ilaalisaa musxaf inay qabato ama ay taabato ama ay qaada intaba hadday dugsi dhigatana waa inaanay musxaf qaadanin akrinta qur-aankana waa imaan doontaa warkeeda ayb waxaa iyadana wax yar u baahan marka masaaxifta qur-aankii hadda waxaa la geliyaa mobiladu ku jiraa wuxuu ku jiraa ibadyada marka qoraalka mobileka uu musxafka ugu jiro ma wuxuu la mid qaadanayaa oo la xugun qaadanayaa musxafkan qur-aanka ee labada gerbed yacni ka kooban inta udha iyo inta u dhexayso culimada fuqahada zamankan ilaa waxaanay hadda dhow bay soo baxeen fuqahadii hore kama hadli karaan sababtoo ah maynan tasawureyninba iyaga waxay yidhaahdeen ma qaadanayo xukunkaas wuxuunan ku qaadanaynin musxaf maba la dhahaba shaygan qofka maxaad wadaa haddii layidhaha mobileba ayuu wataa mobil ou wataa ta labaad waxay tahay qaabka uu ugu qoran yahay waa qaab dabdabaad ah waa qaab waves ah oo dabdabaad ah ee uguma qorna qaab yacni warqaddii musxafka sida uu ugu yaallo macnuhu waxay tahay qaabka dabadabaadku haddii meel la taabto waa tirtirmaya waa baxaya isaga dhan laakiin musxafka haddaad meel taabato ma tirtirmayo isaga dhan inaad googoyso ama aada qofku inuu googooyo ama in la gubo iyo qaababkaasuu ku tegayaa laakiin kani meel la taabto isaga dhan ku masaxmaya qaabka uu ugu qoran yahay halkani halkaa isku mid ma aha qofku maxaad wadaa marka la yidhaahna mobile baan wataa buu kuleeyahay saasoo ay tahayna saasaa marka culimada zamankan ay fatwoodaan ayb alxadiidu saabic cashar xadiidka toddoba iyo tobnaad wacan ilmuhaajir bni qunfud anahu slma clى rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm wahuwa yatawada falam yarudda calayhi xataa tawada'a faradda calayhi waqaal inahu lam yamnacnii an arudda calayka ilaa anii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tahaarah rawaahu axmedu wasaxaxahu alxaakimu fi lmustadrak wawaafaqahu dahabiy wa can almuhaajiri bni qunfud waxaa laga wariyey annahu sallama calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama nabiguu salaamay wahuwa yatawada-u isagoo weyse qaadanayo falam yarudda calayhi kama radinin isaga korkiisa salaantii xataa tawada-a ilaa uu weysaystay fa radda calayhi waa ka radiyey markaa wuu ka radiyey wa qaala wuxuu yidhi inahu shanigu wuxuu yahay lam yamnacnii iima diidin an arudda calayka inaan kaa radiyo salaanta oon wacalaykum asalaam aan ku dhaho iima diidin ilaa annii anigu inaan ahay ma ahane karihtu inaan nacayo ilaa annii aniga karihtu inaan nacay ma ahane an adkura allaha inaan alla xuso ilaa calaa tahaaratin tahaaro korkeed maaha inaan alla si kale ku xuso nicid aan nacayo darteed maahane taa unbaa ii diiday inaan kaa radiyo salaantii marka wacalaykum assalaam assalaam waa dikri magac ilaahay waay markaa nabigu wuxuu leey inaan salaanta kaa radiyo waxaa iga celiyey anaa waxaan nacayaa inaan alla xuso ilaa calaa dahaaratin dahaara mooyaane korkeed si kale inaan alla ku xusaan nacayaa axmed baa weriyey xaakimna waa saxiix yeelay oo mustadragii buu kusoo saaray dahabina waa waafaqay talkhiiska fiihi xadiidka waxaa ku sugan karaahatu qiraa'ati alqur'aani qur-aanka aqrintiisa nicidda la nacay ligayri lmutadahiri qof dahaaro qaatay qeyrkii loo nacay kal xaa xaa-id oo kale waljunubi junub oo kale walmuxditsi iyo qof aan weyse qabin nicidda loo nacay baa marka xadiidka ku sugan qur-aan inay aqriyaan ilaa ana alkaraahata laakiin karaahadu fii xaqi alxaa-idi xaa-idka iyo waljunuubi iyo qofka janaabada qaba ashaddu waa darnaan badan tahay ile xadadkoodu waa akbar ayaga nacam aada bay usii daran tahay karaahadooda dayb xadiidkan marka dabcan de waxaan usoo qaaday waxay tahay wuxuu ila noqday marka kan ugu munaasabsan leanna axaadiidta tilmaamayo e, junubka iyo xaa-idku inaynan aqrin karin qur-aan ee dacfi kama marna waan ka leexday marka sidaa darteed baan uga leexday mas'aladana marka qiraa'ada qur-aanka iyo kitaabka taabashadiisu way kala duwan yihiin qiraa'ada waa laysku khilaafay saxaabada khilaaf baa lasoo naqliyayo ibnu cabaas ayaa waxaa la sheegaa inuu weri qur-aankiisa akhrisan jiray wardigiisa qur-aanka isagoo mararka qaar janaabo qabo bukhaari laftiisana macnaha inuu ku tegay baad moodaa saxiixiisa marka maadaama khilaafna saxaabada la sheegay axaadiidta kusoo aroortay junub iyo xayd inaynan akrin jirinna war uu ku jiro dacfi uu ku sugan yahay asalkuna qofku muslimka qofka muslimka uu qur-aanka akhrisan karo ayaan waxaan ugu ugaan ka leexday axaadiidta waxaanan u leexday xadiidkan saxiixa ah xadiidkan marka waxaan ka qaadanaynaa karaaha inay tahay taxriimka afka kuma ballaarin karo inkastoo jumhuuru ahlilcilmi fuqahada badankood waa xaaraam ay qabaan xaa-id qur-aanka ma akrin karto qof xayd qabto marka khuruujan cani lkhilaafi inaysan akrinin baa wanaagsan khilaafka iyadoo laga baxayo yaanay akrinin haddii ay dhacdo inay qur-aanka xafidayso inuu ka dhumo ay ka baqayso maalmahaas qalbiga marka ha ka dareeriso imraar ha ku samayso qalbigeeda aayadihii ha soo mariso ayb iyadoon markaa aqrineynin ayb eh, karaaha ayaa ku jirta ugu yaraan maadaama nebigu karaahaduna waxay ka imaanay mar haddii nebigu sala allahu alayh waali wasalama ou kahday inuu wacalaykum usalaam yiraahdo ilaa eh, isagoon dahaaro qabin oo marka uu wacalaykum usalaam dhahayo inuu jeclaaday inuu dahaaro ku dhaho eh, isla markaana ou kahday nacay inuu wacalaykum usalaam yiraahdo isagoon dahaaro qabin ee min baabi awlaa waay marka haween xaa in iyaduna aynan wax dikriya aqrinin qur-aankuna waa dikri ayb dabcan xadiid kalaa jiro nabiga caaisha ay leedahay kaana yadkuru llaha nabigu wuxuu ahaa mid alla xuso calaa kulli axyaanihi xaaladihiis oo dhan ayb alxadiidu thamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad wacan caaishata radia allahu canha ana faatimata binta abi xubayshin kanat tustaxaadu fasa'lat الnabiya slى اllahu عalayhi waslama faqaal daliki cirqu walaysat bاlxaydati faإida aqbalat اlxaydaة fadaci الصlaata waإida adbarat faاغtasilii wasalii rawahu اlbukhaariy wfii riwaayat lilbukhaariyi ayضa ثuma twadaئii likuli صlaة xatى yajiءa dalika wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey ana faatimata binta abi xubeysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu in la dhiig shubayo oo mar kasta uu dhiig un ka socdo fa sa'alat innabiya sala allahu calayhi wasalama nabigay su-aashay faqaala wuxuu yidhi nabiga daaliki kaagaas cirqun xidid weeyaan waa jiro marka xidid furtay waay walaysat bilxaydati xaydkii caadada ahaa ma aha faidaa aqbalat alxaydatu xaydku hadduu soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag xaydkaagu hadduu soo qaabilo soo jeesto kugu soo bilowdo salaadii ka tag waidaa adbarat xaydku hadduu jeestana faqtasilii qubayso wasallii tuko rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyay wafii riwaayati lilbukhaariyi aydan riwaaye bukhaari usugnaatay waxay leedahay huma tawada iyo weyse qaado likulli salaatin salaad dhammaanteed u weyse qaado xataa yaji-a ilaa uu yimaado dalika alwaqtu ilaa waqtigaa uu yimaado yani salaad walba u weyse qaado waay ayib meeshan marka xadiidkan waxaan u keenay waxay tahay haweenka dhiigaga ka imaanaya jirkeeda xayd iyo istixaado iyo nifaas dhiiga umul markay noqoto dhiiga ka imaado saddexdaas wa xaydku asagu calaa sabiili sixa iyo caafimaad buu ku yimaadaa axkaamtiisa wax kamidana waa soo sheegnay ee dhiig kalaa jiro oo aan xayd ahayn oo istixaada la yiraahdo haweentu inay ogaato ay tahay oo jiro ah waa inuu dhiigu un iska socdo see la yeela markaa markaasi waxay tahay dhiigga xaydkuna axkaamtii xaydka asagaa qaadanaya midka kalena wuxuu qaadanayaa marka isagu haweentu waa daahir xagga xukunka salaadii waa dukanaysaa taas buu sheegaya xadiidka <clears throat> salaad walbana waa u weyse qaadanaysaa <clears throat> fiihi wujuubu lgusli xadiidka waxaa ku sugan wujuubu lgusli qubays waajibidii min alxaydi laga qubaysto xayd bacda inqitaacihi markuu go-o ka gadaalay go-itaankiisa kadib meesha laga qaadanayana waxay tahay waidaa adbarad xaydku markuu jeesto ou go-o faktasilii amar waayo marka amarkan wujuub buu keenayaa wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana alxaa-ida haweenta xaa-idka laa tusallii inaynan tukanaynin ayb oo xadiidku fadaci salaata salaada ka tag ayaa laga qaadanaa meesha iyada wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka dhexdiisa ana almar'ata haweeneyda qad taraa inay aragtaa la arkaa daman dhiig fii gayri ayaami xaydihaa maalmaha xaydkeeda maalmihiisa maalmo aan ahayn inay dhiig aragtaa la arkaa calaa sabiili lmarad jiro ahaan inay u aragto wa haada damu dhiiggaana yusamaa waxaa lagu magacaabaa dama istixaadatin meeshaa marka waxaa ku yaalo alifka fatxadii baa alifka lagu kor qoray madbacadu ay ku qortay fatxada miimka iska leh yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa isagu dama stixaadatin dama miimka fatxada kordhowga iska leh saa lagu baraarugsanaado dama istixaadatin hamzaduna hamzatu lqaci ayib istixaado dhiigeed ayaa lagu magacaabaa falmar-atu haweeneyda fii awaanihi xilliyadiisa waqtiyada istixaadada ay ku jirto oo inaan xeedka ku jirin jirinoo dhiigaa oo jirada uu socdo daahiratun waa mid daahira xukman xagga xukunka tusallii fiihi waa ku tukanaysaa iyadoo qabto kaas wayaqshaaha zawjuhaa ninkeedana waa daboolayaa macnaha waa jimaaci karaa waay tasuumu fiihi waa ku soomaysaa dhiigga isagoo uu ka socdo istixaadada ah wa tacmalu way samaynaysaa saa'ira maa shay wixii soo haray ama shay dhammaantii kaanat idahaaratu dahaaradu ay ahayd fiihi shaygaa dhexdiisa shardan ayay u ahayd wax allaale wixii dahaara shardi u ahaan jirtay waa iska samayn kartaa wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana almar-ata haweeneyda idaa mayazat hadday kala soocdo beyna damil istixaadati istixaadada dhiigeeda wa damil xaydi iyo xaydka dhiiggiisa tacmalu waa ku camal falaysaa bitamyiizihaa kala sooceeday ku camal falaysaa wa tactabiru bihi waana ku ictibaar qaadanaysaayo waa ku eh, yani waxbay ku dhisaysaa waxbay ku fiirinaysaa wadalika kaagaasina bil ayaami waa maalmaha tamyiizku marka maxaa waye maalmo ayb inay dhiig istixaado iyo xayd kala taqaano maxaa keeni karo imaa inay bil wadalika kaagaasina yatimu waa dhacaya ama bil ayaami maalmihii buu ku dhacayaa oo maalmihii caadadeeday taqaanaa <clears throat> maalmahaas wixii ka socda waa dhiig caado xayd maalmaha kale kaan imaanayaan xayd buu noqonaya istixaaduu noqonaya ow amase bisifati dami dhiigga sifadiisay ku kala sooci kartaa kamaa sayatii in shaa allahu sida imaan doonto wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana almustaxaadata haweeneyda mustaxaadada oo dhiigga jirada uu ka socdo tatawada-u salaatin salaad walba waa u weyse qaadanaysaa falaa tusallii ma tukanayso salaatayni laba salaad biwuduu'in waaxidin hal weyse qaad ku tukan mayso alxadiidu taasica cashara xadiidka sagaal iyo tobnaad wacan faatimata binta abi xubayshin anaha kanat tustaxaadu faqaala laha anabiyu sala allahu alayhi wasalam ida kana damu lxaydati fainahu damun aswadu yucraf faida kana dalika faamsikii can isalaa faida kana alakharu fatawada-ii wasallii fainamaa huwa cirqun rawaahu abu dawuuda wasaxaxahu alxaakimu wabnu xibaana wاlnawawiyu fi lkhulaasa wacan faatimata binti abi xubaysh waxaa laga wariyey annahaa iyadu kaanad waxay ahayd tustaxaadu in la dhiig shubayo faqaala laha nabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu ku yidhi idaa kaana damu lxaydati dhiiga xaydka haddii uu yahay fa inahu isagu damun dhiig waayo aswadu madow iyo curafu la garanayo haweenku waa yaqaanaan fa idaa kaana daalika kaagaa haddii uu yahay dhiiggaa madow ee la garanayo hadduu yahay fa amsikii ka joog cani salaati salaadii ka hayso ka joog fa idaa kaana alaakharu ka kale haddii uu yahayna fatawada-ii weyse qaado wasallii tuko fa inamaa wax kale maahnee huwa isagu cirqun waa xidid furtay oo jiran rawaahu abu daawuuda ayaa wariyey wasaxaxu lxaakim wabnu xibaanana waa saxiix yeeleen wanawowiyu iyo alimaamu nawowi fi lkhulaasati kitaabkiisa alkhulaasa ayb khulaasada marka waa kitaab laba mujalad isagoo abu daabacan yahay ma dhamaystirno cibaadaadkaba xataa ma waxyar unbuu ka salaada unbaa marka uu qoray marka wuxuuna u qoran yahay axaadiis baab walba intuu baabeeyo xukunka intuu baab siiyo ayuu axaadiidta kusoo aroortay saxiixooda u horumarinayaa marka dambena faslun fii daciifihi buu dhahayaa ayb xadiidkan marka meesha waxaan u keennay waxay tahay maadaama la sheegay haweentu in dhiig xayd ana uu ku dhaco caado jira ahaanna inuu dhiig uga socdo markasto istixaadadii iyo xaydkii see loo kala sooca waxaa lagu kala sooci karaa baan niri ayaamaha maalmaha waxaa kaloo lagu kala sooci karaa sifada sifadii marka xadiidkan baa sheegayo tamyiiz haddaad maqashana kaasaa hadda loo jeedaa waa intu mumayizo waaye iyo haddii la yiraha waxay wax ku kala soocaysaa waxa ay tahay sifada dhiiggay kala taqaanaa dhiiggii xeydka marka waa dhiig madoow ee la garanayo haweenku ay yaqaanaan <clears throat> sifada madoo madoobaanta buu leeyahay iyo guduudnaanta zaa'idka ah ayuu leeyahay iyo waxyaabo kaloon sheegi doono haddii marka kaasi ayaamaha uu socdo <clears throat> waa xayd <clears throat> shardi laakiin waa inuu shan iyo toban beri ka badnayn waa inuu shan iyo toban maalmood ka yeeryahay lianna aktharu lxayd waa shan iyo toban waa inuu shan iyo tobankaa ka yeeryahay marka sidaa u u garo maalin iyo habeenna waa inuu ka badan yahay shan iyo toban waa inuu ka yeryahay maalmood maalin iyo habeenna waa inuu ka bataa leanna hadduu maalin iyo habeen ka yeryahay xayd waayo lama dhihi karo waayahay haddii marka dhiiggaasi ou maalmaha maalin iyo habeenna ka bato shan iyo tobanna ka yeeryahay maalmaha uu socdo midkaa madowga badan ama aadka u guduudan xayd bay kasoo qaadee maalmaha ka kale ou socdaana ee isagu aan madoobeyn ama guduudka tiqdaa aan ahaynna isagu wuxuu noqonayaa eh, xayd markaas ee waxaan ujeedaa istixaado ayuu noqonayaa salaadii waa tukanaysaa axkaamtii eh, salaad walbana waa uweysa qaadanaysaa wixii aan soo marnay ayaa ayay yeelanaysaa istixaado waxay lahaan jirtay oo xagga xukunka daahir bay ka ahaanaysaa waayahay hadday istacaarudaan oo iska hor yimaadaan maalmihii iyadu ay caadada heli jirtay iyo sifadan dhiigga oo ku socdo hadda tamyiizkii tee la hormarina hadday labadaa iska hor yimaadaan tamyiizkay ku xisaabtameen ayb isagaa xoog badan sifada iyo hadday iskhilaafaan maalmihii mathalan shanta lixda maalmood oo bil walba ugu horeysay caadada heli jirtay dhiig furankan baa ku dhacay lixdii maalmood ee bisha ugu horreysaa dhiigga ka socda waa biyo biyo lixda bisha ugu dambeysa dhiigga ka socdaa wuxuu noqday dhiig madow marka soo ma aragtid waxaa iskhilaafay maalmihii iyo sifadii sifadaa la raacaa marka ayb inaga yacni madhabta shaaficiyada sida ay ku socoto sidaas waa qowluhu ou yiri yucrafu marka hore fiihi ixtimaalaani laba ixtimaal baa ku sugan laba macno ayaa suuragal ku ah alawalu kan hore anahu calaa siiqati lmajhuul inuu yahay yucrafu min almacrifatina uu ka yimid oo aqoonsi qaala bnu raslaan ibnu raslaan oo abu daawuud ka sharxay wuxuu yidhi ay tacrifuhu nisaa <clears throat> haweenkaa garanayo yucrafu waa la garanayaa macnaha tacrifuhu nnisaa haweenkii baa garanayso qaala iibiyu iibi waxa uu yihi ay tacrifuhu nisaau haweenkii baa garanayaan biictibaari lownihi midabkiisay ku garanayaan wa thakhaanatihi iyo adeegiisa xoogaa yani adeeg adeegiisa kamaa tacrifuhu sida ay u garanayso biictibaari caadatihi caadadiisa fiirinteeda siday ugu garanayso wathani ixtimaalka labaadna anahu calaa siiqati lmacruuf mabni lilmajhuul maahane waa siiqo faacilkeedii la yaqaano min ayb min alacraafi baana loo jeeda ina dama alxaydi damun aswadu yacrifu waayo dabdigan marka min alacraaf yacrifu marka yani shiir leh waay nacam min alacraafi ay lahu carfun ayuu leeyahy waraa'ixatun iyo raa'ixa sidaa marka afaad afaadahu waxaa faa-iideeyey alcadiim alcadiimu aabaadiy fii cawni lmacbuud cawnulmacbuudka ayuu ku faa-iideeyey sidaa qultu waxaan iri marka <clears throat> wa fi lixtimaali thaaniy haddaan qabanno ixtimaalka labaad oo min alacraafi aan ka dhigno shiirka ana ayb wa fi lixtimaali athaani haddii aan qabanno ana min jumlati lmumayizaati waxyaabaha wax soocayo jumladooda waxaa ka mid ah araaixata raa baa ka mid a ah. haddii marka macnaha labaad aan qabanno urka iyo shiirka waxbuu kala soocayaa mumayizaadkuu ka mid yahay fanatnu marka midka shiirayo waxoogaa marka yacni urka leh xaydun xayd waayo wagayruhu hayrkiina istixaadatun waay hayrkiina istixaadau noqonaya wayudaafu ilaa dalika intaa waxaa lagu darayaa maa dukira wixii la sheegay fi lixtimaali alawali ixtimaalkii hore oo maxay tahay min athakhanati waa kii tiibi ou sheegay min athakhanati yacni adayga fa hiya iyaduna sifatun waa dhiig sifo waay lidami lxaydi xaydka dhiiggiisa usugnaatay ayb wallawna ayb wallawna marka waxay ku cadfan tahay ana min jumlati lmumayizaati waxaa ka mid ah sideeda allawna ayb wa ana min jumlati lmumayizaati waxaa ka mid a allawna ayb ama jumlo kaleba kiska qadaro wa ina min wa ina min jumlati lmumayizaati waxaa ka mida allowna dheh nacam midabkaa ka mida falaswadu kan madow iyo walaxmaru midka guduudan min awsaafi xaydi xayd tilmaantiisu halkan marka aada u feeri meeqa waxyaaboodan ku haynaa marka haweentu marka ay caadadii iyo istixaadadii kala sooci karto maxay ku kala soocaysaa mar waxay ku kala soocaysaa thakhaanada adayga kan biyo biyaha marka wuxuu noqonaa istixaada midka adagna wuxuu noqo oo ishaystana wuxuu noqonayaa xayd waa mid koo waxaa kale ku kala sooci kartaa alraa-ixatu kan shiirayo ee urka u saaxiibka ana xayd buu noqonayaa midka aan shiirayninna wuxuu noqonayaa ama aan yani urka aan lahaynna wuxuu ama urku ka yaryahayna istixaaduu noqonaya labo waxaa kaloo wax lagu soocaa midabka lownka allownu lownku marka wuxuu noqonayaa midka madow ama guduudka ah wuxuu noqonayaa xayd eh, ka kale ee eh, markaa aan saa u guduudneyna eh, iska biyobiyaha ahna wuxuu noqonayaa khafiifka ahna wuxuu noqonaya midabka xaggiisa khafiifka ka ahna istixaaduu noqona hadda marka madowga iyo xagga midabka markaan ka xisaabtanno madowga iyo guduudku waa xayd midabadaa wixii kas kasoo haroo ka khafiifsanna waxay noqonayaan istixaada hakhaanada adayga iyo qaraduna waa xayd kan biyo biyaha ee khafiifka ahna waa istixaada ayb na midka raaixada markaan fiirino wax ku dhisnana kan xoogaa shiirayana waa xayd midka aan sidaa raaixada aan lahayn shiirka iyo waxa aan lahaynna wuxuu noqonayaa istixaada haweentu marka intaasay wax ku kala soocanaysaa ayb masaa-isha kutubaha fiqiga aada ugu sii dheeraado intaa ka badan intan baan marka uun kaga hadlaynaa intaan haddaanku ayaan ku gaabinaynaa alxadiidu alcishruun xadiidka labaatanaad wa can curwata bni الzubayr qaala xadahatnii faatimatu bintu abi xubayshin anaha amarat asma'a aw asmaءu xadahatnii anaha amaratha faatimatu bintu abi xubaysh an tas'la rasuula اllahi slى اllahu عalayhi wasalam faamarahaa an taqcud alayaama alatii kanat taqcudu huma taqtasil rawaahu abu dawuud wacan curwata bni zubayr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi xadahatnii faatimatu bintu abi xubaysh ayaa ii warantay annahaa amarat asmaaa asmaa bay amartay ow amase asmaau ayaa xadahatnii ii sheegtay annahaa iyadu amarathaa waxaa amartay waxaa amartay faatimatu bintu abi xubaysh maxay amartayna an tas'ala rasuula allahi sal ly slam nabiga inay usoo weydiiso masaa-il markaa xaydka ee waxaa ku saabsan fa amarahaa nebigu wuxuu amray an taqcuda inay fariisato al ayaama maalmihii allatii maalmaha oo kaanad ay ahayd taqcudu inay salaada iyo soonka ka fadhin jirtay yacnii maalmihii xaydka ay qabi jirto salaada ay ka joogi jirtay ha jooga ka joogto huma taqtasilu maalmaha markay dhammaadaanna waa qubaysanaysaa rawaahu abu daawuud fiihi arujuucu ila alcaadati xadiidkan meesha waxaan u keenay waxa ay tahay xadiidkan waxaa ku sugan caadadii in loo laabto caadada marka waxaan ujeedaa waqtigii ay iyadu heli jirtay xaydka mathalan ma kala sooci karto tamyiiz waa la waayey haddii tamyiiz la waayey caadadeedii horay u noqone waa goormo laakiin waa hadday iyadu awal ahayd mid caado soo lahaan jirtay oo iyadu caafimaad qabi jirtay oo caadadeeda nadaam ku socon jirtay isla markaana ay xasuusato hadday ilowdo lafteeda maxay maxay wax ku dhistaa waxba male markaa baab marka mutaxayira iyo waxyaabahaas ay gelaysaa fiihi waxaa ku sugan xadiidka dhexdiisa arujuucu noqosho ila alcaadati caadadii in loo laabto idaa kaanat ilmar-atu haweeneydu hadday tahay waa muctaadatan hadday ahayd haweentu muctaadatan mid ka caado dhigatay oo caado hore ulahaan jirtay oo caadadeedu caafimaad qabto waqti ku socon jirtay muntadam ah daakiratan xusuusan licaadatiha caadadeeda iyo wa ayaamiha iyo maalmaheedana ay xasuusato waida ikhtalafa alcaadatu watamyiizu haddaba caado iyo tamyiis baan soo marnay xadiidkii kan ka horeeyana wuxuu ka hadlayey laba dhiig baa la kala soocayay tilmaanta ama raa'ixada iyo waxbaa lagu kala soocayay haddii marka caadadu iyo watamyi waida ikhtalafa caadadiina xadiidkan baa tilmaamay waqtiga waida ikhtalafa alcaadatu caadada iyo watamyiizu hadday iskhilaafaan farujuucu noqodku ila tamyiizi buu ahaanayaa tamyiiz xaggiisaa loo noqonayaa ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed